بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والدية على ضربين مغلظة ومخففة والدية مكتي على ضربين لونع كركوضي أهات muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun iyo mid la fududeeyey labadaa mid ayay noqotaa falmuqalladatu magta la adkeeyey mi-atun boqol weeye oo min alibili geela ka mida waa linka labka ee xorta magtiisa waay alaaثuuna sodon boqolkaa ka midi xiqatun waa qaalmo sanadkii afraad ku jira sanadkii saddexaad baa u dhammaaday kii labaad bay galeen waxaan ujeedaa kii afraad bay galeen wa alaaثuuna soddonna jadacatun iyagana sanadkii shanaad bay galeen afar sanaa u dhammaatay sanadkii shanaadna way gudagaleen iyaguna waa qaalmo wa arbacuuna afartan ha alaauuna soddon xiqatan oo xiqo xilligii awrku rimin lahaa gaadhay wa alaauuna iyo soddon jadacatan oo jadaco wa arbacuuna afartan khalifatan oo riman wuu sii sharxo wuxuu ihi fii butuunihaa uurkeeda dhexeeda uu ahaaday awlaaduhaa caruurteeda ay ahaatay khaliifadu macnaha dambaan fasiraya alkhalifa hiya alatii fii butuuniha awlaaduha waa midda uurkeeda ku shida ilmaha ku sida wa way riman tahay xagga taqliidka iyo adkaynta maktu waxay u noqonaysaa nooca geela geela kala qaalisan marka magtu markay mag muqallada tahay waana soo marnay goormaa magta la adkeeya goormaana la khafiifiya somaynaa soo mar ayib marka magta ha la adkeeyo bimacnaa nooca geela qaali laga dhigo marka waa afar jiro iyo shan jiro iyo geel riman baa laga dhigay yani waa geelu markuu u qaalisan yahay wlmukhafafatu magta la fududeeyena miatun boqol weeye oo min alibili geela ka mida cishruuna labaatan xiqatun waa xiqo sanadkii saddexaad gasha wa cishruuna labaatanna jadacatan cishruuna labaatan xiqatan oo xiqo wa cishruuna labaatan jadacatan oo iyaguna sanadkii sanaad galay waishruuna labaatan binta labuunin oo hooyadeed yacni qaalmo yaryar hooyadood ay caano leedahay ilmahooya caano leeyahay sanadkii labaad baa u dhammaaday kii saddexaad bay galeen ayib waishruuna labaatanna wacishruuna labaad iyo labaatan oo ibna labuunin ah ibna labunin ina hooyo caana leey marka waa qurbaxyo waa qurbaxyo waa lab wa cishruuna labaatan iyo labaatan dheh binta makhaadin oo nirgo hooyadood riman tahay waan ah, soo baranay kitaabu zaka baan ku soo barannay ibnu labun iyo bintu makhaad iyo waxaas sanad baa u dhammaaday bintu makhaadkaas sanadkii labaad bay ku dhex jiraan hooyadood baa markaa sanadkaa labaad riman dadiyaga ku xigtay marka geela waxaa laga dhigayaa akhmaastaasaa laga dhigaya shantaasaa loo qaybinayaa marka waa geel noociisu kii hore marka loo fiiriyo ka rakhiisan yahay leanna laba jir baa galay oo saddex jir baa galay oo waxaa galaya labbaa soo gelaya qurbaxyaa galaya kii hore kuma jirin ah, soma marka sidaasay magtu ku kala duwanta fain cudimad haddii la waayo alibilu geeli asal waxaa u ah makta geelaa asal u ah laakiin haddii geelii la waayo fain cudimad haddii la waayo alibilu geelii haddii la waayo untuqila waa loo wareegayaa ilaa qiimatihaa geelaa qiimihiisa loo wareegaya suuqa wuxuu markaa ka joogo iyo sixirkiisa ayaa lagu qiimaynayaa taasaana magta lagu kala qaadanaya markaa haddii geeli la waayo wa qiila waxaa la yidhi oo madhabka ku jira yuntaqalu waxaa loo wareegayaa ilaa alfi diinaarin kun diinaar baa loo wareegaya aw inay cashara ama labiyo toban aw inay cashara alfin ama labiyo toban kun aw inay cashara alfa dirham ama labiyo toban kun oo dirham baa loo wareegaya <coughs> ayb meeshaasi waxa waaye makta in eh, haddii geela la waayo dahab laga dhigo oo dahabka la aado labiiyo toban diin waxaan u kun diinaarna laga dhigo ama fido laga dhigo oo markaa labiiyo toban kun oo dirham bay noqoneen halkii diinaar baa sarifka wuxuu u dhigmay waagaas labiiyo toban dirham marka kunkii diinaar waxay noqonayaan labiiyo toban kun oo dirham bay noqonayaan sidaa in magta haddii geel la waayo lacagahaas dahabka iyo fidada la aado waa madhabkii hore ee qadiimka ahaa ayb laakiin almadhab aljadiid waxa weeyaan geela qiimihiisu wuxuu doono ha gaadhee qiimaa la aadaya dahab iyo fida iyo lagu leexan maayo sidaasaana saxoo muctamada ah madhabka ayb wain ullidat haddii la adkay hadda haddii la fiiriyo yani kunka diinaar iyo boqolka neefkeel ah kunka diinaar baa qaalisan yaana dahabka hadda qaali waa ayib wain gullidat haddii la adkeeyo makta ziida waxaa la siyaadinayaa calayhaa korkeeda waxaa lagu siyaadinayaa athuluu saddex meelood meel waxaa jira xaalado makta la adkeeyo adkayntu qiimaha geelana waa ka timaadaa marna geela laftiisii baa tiradiisi la kordhinaya oo meeshuu boqol ka ah ulu baa lagu dari oo wuxuu noqonayaa markaa boqol soddon iyo saddex sooma iyo hal uludkeed sidaa waa laga dhigi karaa waa xilliyada la adkaynayu soo wadaa marka xadiid kuma soo aroorin magtaa in la kordhiyo boqolka laga kordhiyo markii la adkaynayo laakiin aahaar baa ku soo aroortay cidda ugu muhiimsanay ka sugan tahayna waa cumaan ibnu cafaan wey radia allahu tacala canhu aahar saxiix ayay kaga sugan tahay wa tuqalladu waa la adkaynayaa diyat lkhata'i magta oo gafka ah magta ismoodsiiska ah iyo gafka dilka ku dhacay magtiisa fii alaaati mawaadica saddex meelood baa la adkaynaya idaa goortii qatala uu dilo filxarami xaramka dhexdiisa hadduu ku dilo ayib dilku waa waa khaa waa ismoodsiis magtiisana waa kaan soo sheegnay soo ma waa la adkayn saddex goor haddii meesha uu ruuxu wax ku dilay uu yahay xaramka maka aw amase qatala uu dilo fi lashhuri alxurumi bilaha xurmada leh dhexdooda wax dilo bilaha xurmada leh hadduu dhexdooda wax dilo waa saddexda bilood isku xigta oo ah shawaal iyo dulqacda iyo dulxija saddexdaasi way isku xigaan rajabna waa gooni ah. marka bilaha xurmada leh waay waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa dulqacda dilxija iyo muxaram soomayn ah. iyo rajab oo gooni ah ayib diyadii marka diyadaasi waa la adkaynayaa aw amase qatala wuxuu dilay daa raximin mid raximnimo u saaxiiba maxramin oo haddana maxram ah ruux xigtadiisa ah oo haddana maxramu ah sida maalan hooyadii oo kale walaashii oo kale dadka maxramka ah waana inuu maxram yaho yani xigto yahay waxaan ujeeda waa inuu yahay raxim yahay oo qaraabe yahay waana inuu maxram yahay oo uu yani qaraabada dhow uu yahay qaraabada sii dhow waa inuu yahay macnaha ayib hadduu dilana ayadana magta waa la adkaynaya ayib lmarati haweenayda diyadeedu cala nisfi bay ahaatay nis min diyati arajuli ninka diyadiisa xaggeeday niska ahaatay ayib dumarka diyadoodu waa ragga diyadooda oo nis laga dhigay niskeed ayay noqonaysaa nis xadiis marfuuca ma jiro waa daciif laakiin waxaa loo deliishadaa ijmaaca ilaa saxaabada ilaa wixii ka dambeeyey yay sidaa arrintu ahayd magta dumarku inay noqoto nis ama haaf magta ragga wadiyat lyahuudiyi ninka yahuudiga ah wanasraaniyi iyo midka krishtanka ah diyadooduna ulusu diyati lmuslimi muslimka diyadiisa ulukeed waa saddex meelood marka loo qaybiyo magta muslimka ee ragga ninka muslimkaa ah diyadiisa saddex marka loo qaybiyo meel ka mid a ah ayaa yahuudiga iyo nasraaniga magtooda ah wa ama almajuusiyu majuusiga dabcaabudka ah fa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday huluhaa cushri diyati lmuslim ninka muslimka ah diyadiisa oo toban loo qaybiyey wixii soo baxay ulutaynkooda ya maxay noqone toban markaad u qaybiso magta muslimka meeqaa soo baxday ya toban markaad u qaybiso toban baa soo baxa toban haddana saddex u qaybi waa saddex iyo wax soo sooma laba israaci marka lix waay lix iyo iyo xoogaa saas soo baxaysa ayib aar baa loo deliishanayaayo cumar baa xukumay waay waxay leeyihiin siddeed boqoloo dirham buu ka dhigay makta majuusiga siddeed boqoloo dirham buu ka dhigay siddeed boqoloo dirham waxay ku imaanaysaa laba-iyo toban kun markay ahayd muslimka soo saas maay laba-iyo toban kunoo dirham bay ahayd laba-iyo tobankii dirham boqol u qaybi ya meeqa soo baxaysa markaad haddana usii qaybiso saddex u qaybisood laba israaxiso siddeed boqol baa soo baxaysa hmm. marka sidaas weeyaan wa almajuusiyu fa fiihi dhexdiisa waxaa ahday huluhaa cushri diyati almuslim muslimka diyadiisa oo toban loo qaybiyey haddana saddex loo qaybiyey laba la israaciyey ayb wa takmulu way dhammaystirmi diyatu nafsi nafta diyadeedu kulli waa masaa'il ijtihaadiya axaadiis daciifa ah ku aroortay yani waxa weeyaan makta gaalada fuqaadu ay ka hadlaan taqriiban xadiista ku soo aroortay ma sugna laakiin aahaar baa loo dariishan iyo axaadiista ay waxba laisku xoojinaya watakmulu way dhammaystirmi diyatu nafsi nafta makteedu waxay ku dhammaystirmaysaa fii qaطci alyadayn labada gacmoodoo la gooyo waxaa jira xubnaha bini aadamka xubna haddii la gooyo ama dhib loo geysto maktii nafta oo dhan ayay diyadoodu la mid noqonaya ruuxii oo dhan iyo xubinkaasaa isku mag ah isku xaq noqonay marka magtii iyadoo dhammaystiran bay waajibaysaa fii qaطci اlyadayni labada gacmoodoo la gooyo dhexdooda yacni labada gacmood waxaa laga wadaa in laga gooyo kafka maacumta meeshaa in laga jaro hore haddii labada gacmoodba laga gooyo magtii boqolkii neef baa laazimaysa warijlayni iyo labada lugood goyntooda ayagana waa aanqowgaa in laga jaro waa wixii ka hoosey wixii ka siyaasani waa xukuuma waxunbay la siyaadaysaa dheeraad bay sii yeelanay walanfi iyo sanka ya sankan taagan in la jaro isagana magtoo dhaba dhan baa laasimaysa waaludunayni labadii dhagood goyntooda labada dhagood haddii la jarana ayagana makto kamila waa la waajibaysa walcaynayni labadii indhood labada indhood in la rido waa marna waxa weeye indhihii baa dhib loo geysanayaa marna waxaa tegaya ee muxuu ahaayey araggoodii baa tegaya labadu way kala baxsatagsan yihin indhihii iyagoo jooga oo meeshii ku fadhiya oo quruxdoodii joogta haddii manfacadoodu tagto oy tago way soo socotaa waa masalo kale lakiin hadduu wuxuu ka wadaa in indhihiiba macnaha la rido wljufuuni wa qaci ljufuuni baalasha goyntooda alarbacati ee afarta ah indhaha labada indhood baalasha yani daday oo dhinacyaha ka jira ama ka koreeya ayaa waxaa la yidhaahdaa aljufuun ah. waa baalasha isha dadaya ayb kuwa iyagaa goyntooda iyadana magtaa waajibta wallisaani iyo wa qaci lisaani carabka goyntiisa ayay diyada oo dhammaystiran ku waajibtaa washafatayni iyo labada bishimood goyntooda wa dahaabi alkalaami iyo hadalka tegiddiisa yacnii nabar haddii ruuxa inta lagu dhufto hadalka dhanba ka tagoo hadli waaye makto kaamila waajibaysa ayib wa dahaabi albasar iyo aragga tegitaankiisa waataan hadda ka hadlay indhihii way joogaan laakiin namar baa madaxa lagaga dhuftay meelun ka gaadhay kadibna araggii baa tegay magtoo dhan baa laaimaysa wadahaabi samci waa iyo maqalka tegitaankiisa ah, dhagii waa joogaano waa taagtaagan yihiin laakiin maqalkii baa tegay waxama maqlaha ayadana waxaa waajibaya magtoo kaamila wadahaabi shammi urka oo taga urinta ah, yani urinta sanka oo iyadana ruuxa inta nabar lagu dhufto sidaa ku taga makto kaamila iyadana waajibaysa wadahaabi alcaqli iyo garaadka iyo maskaxda tegitaankeeda alcaqli caqliga tegitaankiisa garashadii baaba ka tagtayba ruuxii waa isku dardarmaday oo fahamkii caqligii garashadii baa ka tagtay waadakari iyo wa dakari xubinka taranka goyntiisa haddii xubinka taranka la gooyo isagana waa sidoo kale walunhayayni iyo labada xiniyood ah, labada xiniyood iyagana goyntooda xataa xubinkii hadduu joogo oo labada xiniyood la jaro waa makti oo kaamil iyagana sidaas ayaa waxaa ku imaanaya xadiidka xadiis dhowra ah kusoo arooraysa midka u badan ee masaladaa tilmaamay waa xadiidka camr ibnu xasm ayaa sidaa ku imaanaya oo kutubta ku yimid xadiidka ku yimid ayb kuwa labalabada a ah marka haddii labadoodoo wada socdo magtoo kaamila ay ka laasimtay mid ka mida ah labadoodana magta niskeed baa ka laasimaya labadii gacmood mid labadii lugood mid ha labadii dhagood mid labadii indhood mid wahaakada markii mag wada laasimto lagu yidhaahdo bimacnaa waxaad iska fahmaysaa mid ka mida ah labadoodu inay magta haafkeed leedahay mid walba nis bay leedahay magta wafi lmuudixati ah, almuudaxa waa la dhihi karaa midii la caddeeyey ama almuudixa midii caddaynaysay lafta caddaynaysay wasinni iyo iliga dhexdiisa waxaa ahaaday hamsun shan oo min alibili geela ka mida yacni nabarka ruuxa la gaadhsiiyey haasatan waxay yidhaahdaan wuxuu xukunkan qaadanayaa markuu madaxa ama wejiga ka gaadho oo lafta caddeeyo hilibkii ka koreeyey iyo haraggii wuxuu dhan buu qaadaya markaasuu laftii baa muuqanaysa muudaxa la yidhahda oo muudixa ayib marka iyadaa ah shan neefoo geelaa waajibaya wakadalika ilig haddii iligga la rido oo ruux laga rido iyo ishadana shan neefoo geela intaba xadiidka nebigaa ku sugan sal alla alay wasalam iliggaasi ilkaha midkuu dooni ha ka ahaado ilkuhu dhammaantood waa isku xugum cala saxiix gawsaha iyo foolasha iyo dhoolasha iyo mixyaha iyo kulli waa isku mid ilig waa ilig waxaa kaloo jira iliga fujintiisa meesha laga saaro iyo inuu manfacadoo dhan meesha ka baxdo iyo in la kala jabiyo dhexda ka jabaa kala ah haddii uu jabo oo wax ka soo hadhaan markaa oo wax macnole ka soo hadha dhexda ama xukuumu markaa noqonaya yacni qaadigaa qiyaasaya macnaha laakiin waxaa laga wadaa iligi inuu wa fii kulli cudwin xubin kasta dhexdiisa waxaa ahaaday xubinkaasoo laa manfacata fiihi uusan wax manfaca dhexdiisa ahaanin waxaa dhexdiisa oo ka waajibaya xubinkaa xukuumatun baa ahaatay xukuumatun yacni qiyaas qiyaas qaadiyeed qaadigaa qiyaasaya macnaa waxa weeyaan xubnaha aan manaafacaadka lahayn oo manfacadii ilaahay ugu talagalay gabay sida maalan gacanto gacanta ingegan oo kale xubinka taranka ingegay oo kale oo muxuu ahaa shalalku ku dhacay xubinku hadduu manfaco uusan lahayn il maalan meesha isaga taale laakiin waxba arkaynin oo kale kuwa noocaas oo kale ah waxaa ka waajibaysa xukuumatunbaa ka waajibaysa xukuumada wax la yidhaahda saan tilmaanayba waa yani qadarka qaadiga gacanta arrinta fiirinaya ayaa qiyaasaya markaasuu wax u xukumaya wax xadidanoo shareecadu u sheegtay ma leh laakiin qaadigaasaa go aanka ka gaadhaya waay xukuumadda taasaa la yidhahda waxaana halkaa ku imaanaya nabar kasta iyo dhib kastoo laysu geysto oon shareecadu xad go-an ku lahayn waxaa la leeyahay xukuuma xukuumada bay iyagu u jaangooyaan shaaficiyada iyo madaahib kaleba qaabka qaadigu uu maraya waxay tahay ruuxii dhibka loo geystay lawaagaasi wax la gado bini aadamka waxaa ugu dhowaa oo shabahay muxuu ahaay addoommada sidaas daraaddeed ruuxa isagoo nabargaadhin addoon oo kalea laga soo qaadaya markaasaa waxaa la qiimaynayaa isaga oo nabarkani uusan ku dhicin meeqaa lagu gadi lahaa maala haddii addoon yahay kaba soo qaad boqol kun baa lagu gadi lahaa markuu nabarku gaadhayna sagaashan kun buu galaya ayib maxaa u dhexeeya toban baa udhaxay soo ma tobankaasi waa cushur soo ma ayib magtiisii xubinkan dhibku gaadhay magtiisii cushurkeed ayuu markaa xukumaya saas maanaa bimacnaa addoon ahaan baa la qadarayaa markuusan dhibkun gaadhin iyo markuu dhibkan gaadhay farqiga u dhaxeeya addoonkaasi haddii suuqa la geyn lahaa nusqaanta uu nawarkanu ku keenayo qiimihiisa iyo waxaa laysu fiirinayaa markuu fayoobaa qiimihiisa kadibna halkaasuu qaadigu kala soo baxayaa dhibkan iyo waxa uu mudan yahay in lagu xukumo ama xaqiisa inuu gaadho saasay iyagu maraan oo halkaasaa laga fiirinaya wa fii kulli cudwin xubin kasta dhexdiisa waxaa ahaaday xubinkaasoo laa manfacata fiihi wax manfaca ayna ku jirin oon intifaac lahayn xukuumatun qadarin ba ahaatay yani qaadiga qadarintiisa iyo qiyaastiisa wa diyat lcabdi addoonka diyadiisu iyo magtiisu qiimatuhu waa qiimihiisa addoon haddii dhib loo geyso ama la dilo ama xubnihiisa mid ka mida dhib loo geysto qiimihiisu isaga waa waxaan ujeedaa magtiisu waa qiimihiisa waa la qiimaynaya suuqaa laga qiimaynayaa kadibna wixii lagu qiimeeyo ayaa la siinayaa ruuxii adoonka addoonka lahaa macnaha wadiyatuljiniin uurjiifka magtiisa alxuri ee xorta ah quratun weeye oo qurada maxaa laga wadaa cabdun addoon weeye ow amatun ama addoon urada saas urada macnaheedu waxa weeyaan waa addoon ama addoon ah, ayb ilmaha yarkay uurka ku jira haddii la soo rido oo maalan hooyadii baa nabar lagu dhuftay kadibna ilmihii baa soo dhacay ilmaha uurka ku jira xorta ah addoon maaha ee xorta ah waxaa ka waajibaysa addoon baa ka waajibaya ama addoon addoon baa la bixinayaa ama addoon baa la bixinaya ayib haddii addoon iyo addoon ayna jirin cumar waxaa ka sugan waxaa lagu bedelayaa shan neefoo geela ah. ah, shan neefoo geel ah ayaa bedelkeeda noqon karaysa ayib sidaas nebigaa xukumay sal alay wasalam midda ku saabsan addoonka ama addoonta nebigaa sidaa uu xukumay sal alay wasalam haweenay intay mid kale nabar ku dhufato ilmihii soo riday ayuu nabigu u sal lay slm quratun cabdun aw amah addoon ama addoon baa ka waajibay wadiyat ljiniini uurjiifka magtiisa alraqiiqi ee addoonka ah magtiisu wax weeye waa cushru qiimati ummihi hooyadii magteeda magtaasoo toban meelood loo qeybiyey meesheed qiimaheeda dheh hooyadii qiimaheeda qiimahaasoo toban meelood loo qeybiyey meel ka mida ayib ilmahan ilmaha xorta ah magtiisa markaad fiiriso iyo magta hooyadii wuxuu u dhigmaa cushur buu u dhigmaa soo ma cushur buu u dhigmaa sababta waxa weeye hooyada xorta ah magteedu soo konton geela maaha shan geela meeqay uga dhigmaan marka soo cushur maa waa cushur wakadalika ilmaha addoonkee uurka ku jira haddii la soo ridana hooyadii magteedu waa qiimaheeda soomaa ilaan iyada geel laguma qiimay soomaa waa qiimaheeda asagii magtiisuna muxuu noqonayaa hooyadii qiimaheeda cushurkeeda toban meed loo qaybiye meel ka mida maalan haddii hooyadii lagu qiimeeyo boqol kun ya ah? meeqay isaga noqonaysaa toban kun ayb faslun waidaa goortii iqtarana uu la xidhiidhsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa hadduu la xidhiidhsado lawthun calaamad ama qariino ah lowdkaasoo yaqacu uu dhacayo bihi isaga sababtiisa fi nafsi nafta dhexdeeda uu ku dhacayo sidqu lmuddaci kan wax sheeganaya runtiisa inuu run sheegayo xalafa markaa wuxuu dhaaranayaa almuddaci kii wax sheeganayay hamsiina yamiinan konton dhaarood buu dhaaranayaa wastaxaqa wuxuu mudanayaa markaa addiyata magtii buu mudanaya meesha waxaa la yidhahdaa oo masale la yidhaahdo alqasaama qasaamadu waxa weeyaan ruux baa dhiig sheeganaya ama dad baa dhiig sheeganaya ruux baana laga dilay bay leeyihi sheega sidaasi laba mid waayo inay meesha jirto calaamad ama tusmo yacni wuxuun ku tusaya laga qaadan karo warkiisa inuu run sheegahayo calaamad ku tusaysaa jiri karta ayib lawdka taasaa la yidhahda oo wuxuu noqon karaa maalan qariinadaasi ama waxay noqon kartaa calaamadaasi la xidhiidha arrinta ama astaanta calima la xidhiidha arrinta ee warkiisa ama run loogu qaadan karaa ama been loogu qaadan karo calaamadaasi waxay noqon kartaa qariina xaaliya ama maqaaliya ama xaalka meesha marka la fiiriya laga fahmi karaa ama hadal ahaan baaba loo hayaaba maalan eh, haddii la helo ruux mayd ah magaalaa laga dhexelay ama meel xaafad baa laga dhexelay meeshaa meydka laga helay dadka degan iyo isagana colaad baa ka dhexaysa cid aan iyaga ahayna meesha ma degana qoladii ninkaasi uu ka soo jeeday baa waxay yidhaahdeen ninkanagii waxaa dilay xaafaddanaa dishay reerkan iyo qoyskan xaafadda degan baan u haysanaa ya sawxuun ma jirto astaan oo muujinaysa warkiisu inuu run noqon karo maxay tahay waa meesha laga helay iyo colaad horoo jirtay lawdka taasaa la dhaha soo ma lawdka waa qariinadaas waay ah. markii qariinadaas la helo oo yaani ku tusi karta ninkani nafta gelin karta inuu ninkan hadalkiisu run noqon karo ayib taasi waa qariino qariinana waxay noqon kartaa waa qariina maqaaliya oo inay nimankani dileen ninkan ayaa waxaa markhaati furay ruux aan markhaatigiisu ku fillayn maalan hal ruuxoo caadil ah yaa markhaati furay oo yidhi markay dilayeen anaa arkahay markhaatigaasoo laba looma baahno ma dhammaystirna markhaatigii waa lowth halkaa ruux wuxuu faa'iidaynayaa calaamad soo ma calaamad buu faa'iidaynaya ama carruur yaryar baaba qirtayba carruur baa waxay yidhahdeen annagaa arkayni ninka marka la dilahayo nimankan reerkanaa dilay carruurta dee markhaatigooda la qaban maayo soo ma kuma filla laakiin maxay faa'iidaynaysaa lowth bay faa'iidaynaysa Ah. haddii marka lawskaa la helo sheegashadii timaaddo qariinadaa iyo qaraa-intaa iyo lawskaana la helo maxaa dhacaya waxaa la samaynayaa markaasi waxaa dhaaranaya cidda dhiigga sheeganaysa sidaasayna dhiiggoodii ku mudanayaan maktibay ku mudanayaan asalka maxay ahaan jirta asalku masaladu waxa weeyaan sida loo qaado waxyaalaha laysku sheeganayo ya albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar asal ahaan dhaarta waxaa iska leh cidda wax lagu sheeganayo markhaatiga iyo caddayntana waxaa laga rabaa cidda wax sheeganaysa hadda laakiin dhaartii waxaa la siiyey mas'aladan ciddii wax sheeganaysay baa dhaarta la siiyey maxaa loo siiyey leanna qariinuu wataa soo ma qariinadaasi lawdkaasaa wuxuu xoojinayaa dhinaciiso markaasaa waxaa la siiyey inuu dhaar ku qaadan karo magtii ah, marka waxaa la leeyahay dhaaro waida qtarana hadduu la xidhiidhsado bidacwadami dami dhiigga sheegashadiisa hadduu la xidhiidhsado lowthun qariino iyo calaamadi hadday la xidhiidhsato lawdkaasoo yaqacu u dhacayo bihi sababtiisa fi nafsi nafta dhexdeeda uu ku dhacayo sidqu lmuddaci ka wax sheeganaya runtiisu ay ku dhacayso qalbiga oo naftaada aad isleeda wallahi waa runtii way dheci karta xalafa markaa waxaa dhaaranaya almuddaci kii wax sheeganayay hamsiina yamiinan konton dhaarood buu dhaaranaya ya soo istaagaa la leeyahy isagii qaraabadiisii kaalee dhaartaa la leeyahy konton dhaarood markay dhaartaanna wastaxaqa wuu mudanayaa markaa addiyata magti buu mudanaya wain lam yakun hadduusan ahanin hunaaka halkaa lawthun wax calaamaa maba jirtaba dhiiggan waa uun lagu sheegtay dadkan waa uun lagu sheegtay laakiin wax calaamaa iyo wax astaan ah lama hayo iyo tuhmo wax muujinaya marka iyadaa falyamiinu dhaartu cala almuddacaa calayhi ka korkiisa lagu sheeganayo ayay dhaartu korkiisa ahaatay ka wax lagu sheeganayo markaasagaa dhaarta laga rabaa ka wax sheeganayana ya caddayntii baa markaa laga rabaa sooma isagaa la leeyahay in dadkani ruuxa kaa dileen caddayntii keen markhaatiyo keen caddayba keen wuu waayay sooma dadkii wax luu sheeganayaa dhaarta la leeyahay khalaas saasay dimadooda ku bari noqonaysa waa sidii asalka ah waa haddaan low jirin waay wa calaa qaatili nafsi almuxarama xadiid khaasaa kusoo aroray masalada iyada oo qasaabada wacalaa qaatili nafsin laftii yani lafkii dilay korkiisa waxaa ahday almuxaramati ee la xarimay nafta dilkeeda la xarimay ruuxa dilay korkiisa waxaa ahaaday kafaaratun kafaara ahaatay waa inuu kafaaro guto makta bixinteeda waxaa u dheer inuu kafaaro guto oo maxay tahay cidqu raqabatin qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah saliimatin oo kafayow min alcuyuubi ceebaha almudirati ee dhibaysa ceebaha dhibaya ee qiimo ahaan ama shaqada ama kasabka dhibaya waa inay ka fayowdahay qoorta aad xoraynayso fataxriiru raqabatin mumina waa ka qur-aanka cabira fain lam yajid hadduusan helin qoorta xoraynteedii qoortii la xoraynayaba hadduusan helin fasiyaamu fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni oo isku xigxiga aan kala go'nayn sidaasi waxaa u sheegay aayadda suuratu nisa wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan aayadda halkaa ka bilaabata marka magtiina waa laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa kafaaradana waa laga rabaa kitaab lxuduudi xuduuddii buu kitaab u yahay xuduuddu waxa weeyaan waa cuquubaad uu shareecadu u dejisay in dadka lagaga celiyo dunuub waaweyn oo khaasoo shareecadu ay ugu talagashay xuduuddaa ka dejisay wazaani ruuxa zinaystay calaa darbayni laba nooc korkoodu ahaaday ruuxa zinada ku dhacay rag iyo dumar midku dooni ha ahaadee waa laba nooc muxsanun mid guuru u horreeyey wahayru muxsanin iyo midaan guur u horraynay labadaas uu kala baxaya falmuxsanu midka guur horreeyey wuu sheegi doonaa muxsanka shuruudda laga rabee falmuxsanu midka horay guur xalaala u guursaday xadduhu xadkiisu alrajmu waa in dhagax lagu dilo ayib ama waa inuu isqiro oo isagu uu isku qiro oo uu maxkamadda iskeeno sidii maacis oo kale saxaabigii maacis ama waa in afar markhaatiya la helo rag ah labadaa mid ka mida unbay xaddaasi ku waajibaysa xadkiisu marka waxa weeye alrajmu waa in dhagax lagu dilo ayib sidii maacisba nebigu ku sameeyey sal lla wasalam iyo sidoo kale gabadhii ayadana zinada ku dhacday nebigu u timi sal alay wasalam wahayru lmuxsani midka aan guur u xadduhu xadkiisu waxa weeye isaga mi'atu jaldatin boqol jeedal wa taqriibu caamil iyo sanad masaafurintiisa ilaa masaafati alqasri meel loo salaada lagu gaabiyo masaafo salaada lagu gaabiyo xaggeeda loo masaafuriyo ah, masaafo salaada lagu gaabin karo iyo wixii ka sheeyaa loo masaafurinaya w hadduusan guul u horaynin isagoo dhallinyaro ah uu zino ka dhacdo markaasi waa boqol jeedal iyo waxaa la isugu darayaa in dhulka uu joogay laga masaafuriyo waa laga eryaya meel ay ugu sokayso ilaa masaafatu qasriga soomana soo sheeg ilaa siddeetan kilomitr iyo wix ka sheeg yaa loo eryayaa saas wa sharaa'iu lixsaani soo muxsan maynaa dheh muxsan iyo hayru muxsan ixsaanka shuruudiisu waxa weye arbacun waa afar ixsaanka oo inuu muxsan yahay ruuxani oo ruuxa yani waxa weye dhagaxa lagu dilahayaa shuruudiisu waxa weeyaan waa afar albuluuqu qaangaadh hadduu ilmo yaryaho aan qaangaadhin markaa muxsan ma noqdo xataa hadduu guuru horreeyey waa ilmo yaroon qaangaadhin laakiin isagoo yar baa loo guuriyey ya guurkiibuu xaaskiisii isku arkeen markaa kadib uu isagoo ilmo yara haddana zina ku dhacay ya malaxaday mdhagaca lagu dila maya ah, lanna waa weli qalin ma fuulin soo ma edbin edbini wax saasoo kalea ah mooye laakiin muxuu ahaayey dhagax lagu dili maayo albuluuqu qaangaadh waa inuu yahay waalcaqlu iyo garasho waa inuu caqli leeyahy meeshaa ka baxay hadduu yahay ruux waalan ama ruux naxasoo caqligiisiiba uusan joogin markaasi isagana yani muxsan ma noqdo waalxuriyatu iyo xuriyad addoonka muxsan ma noqdo yani waxa weeyaan xaddii ixsaanka oo oo rajmiga ahayd addoonku ma laha addoonku hadduu zinaysto xaddiisu waa unjeedal ayib wa wujuudu lwaط'i baa iyadana shardiga afraad ah galmo jiritaankeeda fii nikaaxin nikaax dhexdii uu ku galmooday saxiixin oo sax ah nikaax shareecada waafaqsan oo u hormaray waa inuu galmo ku sameeyey maxaad meeshaa laga fahmi macanaa haddii uu guursaday laakiin guurkiisu faasid ahaa guur khaldan oo shareecada waafaqsanayn buu guursaday muxsan ku noqon maayo ama meahe wuu guursaday laakiin uma galmoolin guur saxa waa galay laakiin waxba ma arkin sidaasay ku kala tageen ama iyagooda markaasuu galay oo zinadii ku dhacay muxsan ma aha marka guur saxiixa oo haddana galmo uu ku sameeyey kaasi waa inuu u horumaray markaa kadib hadduu zinaysto muxsan noqonaya walcabdu addoonku iyo walamatu addoontii xadduhumaa xaddoodu nisfu xaddi alxuri ninka xorta ah ee xaddiisa niskeed ah. waa oo beeqa ah ya soo boqol maahayn midka xorta ah konton baa looga dhigi ah. konton konton jeedal baa lagu dhufanaa wlcabdu adoonkii iyo wlamatu adoontii xaduhumaa xadoodu nisfu xaddi alxuri ruuxa xorta ah xaddiisa xaddaa niskeed waa wa xukmu liwaati liwaadka xukumkiisa wa ityaani albahaa'ibi iyo xoolaha oo loo tago xaddoodu ka xukmi zina zinada xukumkeedoo kale waa ayib bimacnaa liwaadku waxa weeyaan waa in ragga xagga dambe muxuu ahaaye ee looga tago oo liwaadkii dhaqankii liwaadka ah iyo ragga muxuu ahaay wax iska raadsanaya ee xukunkeedu iyo sidoo kaleeta xoolaha inuu wax laga raadsado iyagana ee muxuu ahaay loo tago labadaaba xukumkoodu xugum zino oo kale wa xugum zina ayuu la mid noqonayaa oo bimacnaa waxay noqonaysaa ninka sidaa sameeyey haddii uu guur saxa u horreeyey oo shuruudii ixsaanka laga helo marka dhagaxa lagu dili haddii uusan u horumarinna boqol jeedal baa lagu dhufa hadduu addoon yahayna konton baa lagu dhufa waa saas xukumkii zinadoo kale u qaadanaya ayib masaladaasi masale khilaaf fadli ku jiro kan lagu sameeyey laftiisa kan lagu sameeyey laftiisa ama liwaadka lagu sameeyey walciyaadu billaah ama meehe leefka xoolahee lagu sameeyey isaga laftiisana waxay ka qabaan muxuu ahaaye waa la tacsiiri bay leeyihi ayagu shaaficiyadu ruuxa bahiimada u tegey waa la edbin bay leeyihi xarig ama garaacis aan badnayn oo gaadhaynin xad gaadhaynin waa un la tacsiiri qowlka raajix ah laakiin muxuu ahay la dili maayo bay leeyihin waa ruuxi leanna asalahaan waxay leeyihiin waa waxaan yani shahwo u gebin dadka caadiga ah waxoogaa shuduud isaga jira mooye wax iska naadiroo sidaasoo kale a ah marka xad lagama dhigay leeyihin xad adag lagama sameeyo xadda adag waxaa laga sameeyaa wax dadku rabaan oo ku maman yihiin oo in laga celiyo la rabo laakiin wax nufuustooduba diidayso ruux ruux naadirahoo iska yara khariban mooyane fallaagaa mooye ah waxaaso kale waxay leeyihin xad adag lagama sameeyo leanna wax weeyaan abcigaaba diidaya ayb meelahaasi adig ayay marinayaan ayb waman waia ruuxii u galmooda galmo sameeya fii duuna alfarji wixii farjiga aan ahayn galmo sameeya oo galmo ka sameeya cusira waa la tacsiiraya wixii aan xubinka taranka ahayn ruuxii galma ka sameeya waa la tacsiiriyo mucnaha waxa weeyaan waa waa la edbinayaa ayib bimacnaa xubinka taranka marka la xadayo waa markuu xubinka taranka ee kale ay kulmaan laakiin hadduu ninku muxuu ahay haweenay ajnabi ah ee uu jidhkeeda meelaan xubinka taranka ahayn uu muxuu ahay ka isticmaalo a oo yani wax weeyaan uu shahwadiisa ku guto waay markaasi ma aha xaddu zina ma gaadhayso oo dhagax ku dilkii iyo jeedalkii iyo ma laha laakiin muxuu leeyahay cusira waxaa taa soo gelaysa taataabashada dhunkashada kuwaasaa laga wadaa ama galmo aan ahay xubinkii taranka aan ahayn markaas tacsiir iyo edbin buu leeyahy ruuxaas ama xabsi ama garaacis ayb walaa yabluqu mase gaadhayo litacsiiri edbintaa ma gaadhayo adna alxuduudi xuduudda midda ugu hoosaysa gaadhsiin maayo somaynaani waa la edbinaya ayib edbintaasi waa inaynan gaadhin xuduudda shareecada midda ugu yar oo meeqa ah afartan jeedan lanna xuduudda go-an waxaa u yar khamrada khamradana xadkeedu waa afartan marka wixii afartan ka yar baa tacsiir la dhihi karaa soo ma marka ninkan uun muxuu ahay ku ibtilaysan uun dumarka iyo daba orodkooda iyo taataabashadooda laakiin aan galmo samaynin oo intaa lagu helay wixii uun meelahaas uun hala garaaco laakiin yaan jeedal badan lagu dhufan oo sidii yaan loola dhaqmin yani zunaadda loola dhaqmo kale faslun waida qadafa hayrahu bizina halkan wuxuu ka galay xadulqadfi xadulqadfiga waa ruuxa magaciisa inaad disho magac dilkana waxaa ugu daran inaad ruuxa ku sheegto zina ku sheegto wuu zinaystay inaad tidhaahdo ama zinu galay waidaa goortii qadafa uu gano hayrahu cid aan isaga ahayn markuu ku galo bizina zina ku galo oo zina ku sheego si cad ugu sheego caddaynteeda ay hesho fa calayhi korkiisa waxaa ahday xaddu lqadfi qadafka xaddiisaa korkiisaa zina laysku sheegoo ruux lagu galo xadda ka laasimaysa ayaa korkiisa oo la xadi biamaaniyati shuruuطi sideed shari ayaana lagu xadayaa ideed hari haddii la helo waa alaaatun min alaaatun saddex oo minhaa sideedda ka mida filqaadifi midka wax qadfay dhexdiisay ahaatay saddex ka mida kan qadafku ka dhacay ya ee ruuxan ku sheegay zinada kaasaa laga rabaa saddex sharti in laga helo wa huwa saddexa sharti waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay baaliqan qaangaadh waa inuu yahay hadduu qaangaadh uusan ahayn xaddulqadfi ma leh ayb caaqila waa inuu yahay waa ruux waalaba ruux waalaba wuxuu ku yidhi zani baa tay ama ruux buu ku sheegay zina ku sheegay yacni xadulqadfi ma leh wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin waalidan mid dalay waa inuusan ahaanin lilmaqduufi kan la qadfay waa inuusan waalid u ahayn ah, bimacnaa waxaa laga wadaa waalid ilmihiisii qadfay waa inuusan ahayn hadduu waalid yahay hooyo ama aabbe ama awow ama ayeeyo oo ilmahoodii ay ku yidhaahdaan mxuu ahaaye zina ku sheegaan markaasi la xadi maayo somaynlaan soo marin waalid ilmihiisa looma dilo soo ma wakadalika waalid ilmihiisa looma xado xad yani xadulqadfi lagu samayn maayo ayib wailaa yakuuna waa inuusan ahanin waalidan mid dalay waa inuu sanaahn oo waalid u ah lilmaqduufi kan la qadfay kan la qadfay waa inuusan waalid u ahayn oo waalidkii uusan ahayn midka wax qadfay ahamsatun shanna oo shuruudda sideedda ka midana filmaqduufi ruuxa la qadfay dhexdiisay ahaatay saddexdaa hore waa kan wax qadfay baa laga rabaa shantanna waxaa laga rabaa kan la qadfay oo zinada lagu sheegay wa huwa kaasi waxa weeye shuruuddaa shantii waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay ruuxa la qadfay muslima waa inuu muslim yahay hadduu gaal yahay xaddu ma laasimto baaliqan oo qaangaadh ah haddii ilmo yar la qadfo xaddu ma laasimto caaqilan oo haddana caaqil ah wax garanaya haddii ruux majnuun oo waalan la qadfo xaddu kama laasimto xuran oo haddana xor ah addoon haddii la qadfo xaddu kama laasimto cafiifan oo haddana dhowrsoon faasiq haddii la qadfo kama laasimto cafiifka waxa weeyaan waa ruux dhowrsoon oo aan lagu ogayn zine iyo xumaan aan lagu ogayn hadduu ruux qarafaystaya ya oo yaani waxanba lagu yaqaanaba oo marka aad lagu yidhahdo zaani baa xad kama laasimto inuun edabdarra waa lagu tacsiiriyo maxaad u cayday mooyaane laakiin xad ka mayso waa ka qur-aanka kariimka allah tabaaraka wa tacala ku tilmaamay ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alhaafilaat baa leehi almuxsanaat cafiifaad waa kuwa xadku ka laasimayo waa inay dhowrsoon yihiin oo dad dhowrsoon yihiin ama mastuurun xaalo wax aan lagu ogeyn ayib wayuxaddu waa la xadayaa marka alxuru kii xorta ahaa ee qadafka sameeyey amaaniina sideetan jeedal baayaa la xadaya ah. waalcabdu addoonkiina arbaciina afartan baa la xadaya ayib uma lam ya'tuu biarbacati shuhada soomah wladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda sideetan jeedal ku dhuftale ayib aayaddu waxay sheegaysaa bay ka hadlayaan dumarka bay ka hadlayaan raggana waa looga qiyaas qaadanaya leanna waxa u jilicsan sida inta badan in la qadfo dumarka waayo soo ma saas daraaddeed baa xugumku wuxuu ku yimid dumarkuu ku yimid dumarka la qadfayuu ku yimid ragguna waa la mid ayib oo waa looga qiyaas qaadan wayasqutu wuu dhacayaa dheh xaddu lqadfi qadafka xadkiisu waa dhacayaa bialaaati ashyaaa saddex shay buu ku dhacayaa intuu qadafkii sameeyey haddii saddex shay mid ka mida la helo xaddii qadfigu ama xaddii qadafku waa ka dhacaysaa oo la xadi maayo shayga koobaad waxa weeye iqaamat lbayina caddayn istaajinteed ruuxan zinuu ku sheegay markii la keenay ayuu caddayn keenay oo maxay ka noqon karta ya afar nin oo markhaati ah uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa afar markhaati ah oo ruuxani markuu waxaan samaynahayey arkaayey hadduu soo istaajiyoo keeno waa ka baaqsaday markaa xaddii kow aw amase cafwu lmaqduufi ama kii la qadfay baaba iska cafiyey leanna qadafku waa xaq aadami bay leeyihi isagaa dalban kara oo ruuxii qadafka lagu sameeyey hadduusan dalbanninba maxkamadaba imaaninboo dacwoonin ruuxii la maagi maayo asagii soo dacwaystay hadduu iska saamaxo wuu heli karaa xaddu waa dhacaysaa markaas aw cafu lmaqduuf ayib kan la qadfay cafintiis ayib waxay kaga gedisan tahay xuduudda kale sida madhabka shaaficiga xuduudda kale ma dhacdo ya waa xaqullaahiyo maba dhacdaba allahuma inuu xuduudda badanka aw aw ama allicaanu ama waa inuu licaantamo fii xaqi zawjati xaaska yani xaqeeda yani fii xaqi zawja yani arrinka hadday tahay cidda qadafka lagu sameeyey hadday xaaskiisii tahayna wuxuu ku fakan karaa inuu licaan sameeyo soo ma ayib yani wuu qadfay zinuu ku sheegay markhaatiya wuu waayey iyadiina way cafin weyday wuu ku adkaystay waa xaaskiisii licaantan baa laleeyahay shantii dhaarood mar hadduu shantii dhaarood maro markaasi khalaas waa ka baaqsaday marka in la karbaasho ayib faslun waman shariba khamran aw sharaaban muskiran halka wuxuu ka gudagalay xadkii oo muxuu ahaaye shurbiga khamrada maandooriyaha oo dhan baa muxuu ahay khamraa qaandooriyahaasi wuxuu doonaya ha noqdo shareecada miisaankeedu waxa weeye kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraam wamaa askara kaiiruh faqaliiluhu xaraamu shay kastoo wax sarqaamiyo maanka tagsiiya waa khamro waana xaaraam intiisa badan hadday wax sarqaamin kartana intiisa yareen wax sarqaaminaynin waa la mid waxyaabo haddaad badsato aad u cabto aad ku waalanayso ood ku sarqaamayso kabadooduna waa xaaraan oo xukumkay qaadanaysa ayib waman shariba ama wax la ruuga ha noqdo sida qaadkaoo kale ama meehe muxuu ahaay ha noqdo wax la cabo ama ha noqdo wax laysku duro noocii dooniba jidhku ha u qaato waman shariba ruuxii caba khamran khamro caba aw amase sharaaban ama sharaab caba muskiran oo wax sarqaaminaya yuxaddu waxaa la xadayaa arbaciina afartan jeedal baa la xadaya afartan baa lagu dhufanaya adiga waxa weeyaan afartan uun ul ha noqoto kab ha noqoto dharbaaxa ha noqoto shaabuug ha noqdo afartan unbaa uun la saarayaa ayb nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadkii uu ogaa oo khamrada uu xadi jiray baa afartanka ahayd sida xadiidka ku sugan wayajuusu waxaa bannaan an yabluqa inuu gaadho bihi xadkaa khamrada inuu la gaadhsiiyo amaaniina sideean inuu gaadhsiiyo calaa wajhi tacziir marka waa weji edbin waay weji xadeed maaha laakiin waa weji edbin waay qaab edbin wey markaasi macnaha inuu markaas gaadhsiiyo waa u bannaantay imaamka yani mas-uulka muslimiinta baa u bannaan hadduu u arko dadkii inayba daroogadii iyo khamradii badsadeen afartankii jeedan la fududaysteen markaasi waxa weye ilaa siddeetan buu gaadhsiin karaa afartanka xaddaa wixii ka siyaadsan marka waa tacsiir a'immaduna waa ku ijtihaadi karaan siddeetankaasina wuxuu ka soo jeedaa alimaama alimaam alkhaliifatu araashid cumar bn khadaab radia allahu tacala canhu ardaa xilligiisii ayay dadku khamrada aada u cabbeen sideed afartankii jeedalla waxoogaa baaba layska fududaysta kadibna saxaabaduu la tashaday war maxaan samaynaa waxay kula taliyeen xuduudda shareecada ku soo aroortay midda ugu hoosaysa la sin oo gaadhsiiya markaasuu wuxuu gaadhsiiyey xaddulqadfiga soo siddeetan maa tiibuu ku sim ayb wayajuusu waxaa bannaan an yabluqa bihi inuu gaadhsiiyo amaaniina siddeetan calaa wajhi tacsiir wayajibu waxaa waajiba calayhi wayajibu wuu waajibayaa calayhi ruuxii khamrada cabay ama muxuu ahay maandooriyaha isticmaalay korkiisa ayaa xadku ku waajibaya biaxadi amrayni laba arrimood mid ka mida sababtii buuna ku waajibaya laba mid ka mida in la helo waa bilbayinati caddayn in la helo waa in markhaati la helo haddii markhaatiya caddayn loo aw iliqraari ama qirasho ama isagii baaba yimid oo qirtay inuu khamro cabay maandooriya inuu isticmaalay ayadana waa la xadi walaa yuxaddu la xadi maayo bilqayi lagu xadi maayo mantag khamradiibuba soo mantagayba meeluu ku cabay meelna arkay iyo isagoo cabaya toona laakiin dadka hortoodiibuu ku mantagay khamru mantagay la xadi maayo bay leeyihi sababtu maxay tahay sababtu waxay leeyihiin shubha geli karta ruuxani khamrada see buu ku cabay in lagu qasbay baa dhici karta in lagu qulaamiyey baa dhici karta soo ma asal ahaanna xuduudda waxaa la yaqaanaa tudrac bishubahaat ah. ixtimaal haddayba shubha muctabara meesha soo geli karto xuduudda dadka lagulama degdego hadduu ruuxu isaguunasa iskeenin ama aan la arkin asturkaasaa asal ah saas daraaddeed nabiga wuxuu yidhi war iyo qashinkan wax ka mida ninkii ku dhaco is-astur intaad isqarisa ilaahay u toobadkeen ya laakiin ruuxii bannaanka isa soo dhigo isukaana keena kaas la dayn maayo soo ma waa markaan xataa ergiya shafaaca laga geli karin w marka walaa yuxaddu la xadi maayo bilqayi mantag sababtii uu mantagay walistinkaahi iyo ursi urin laga uriyey yacni shaygii maandooriyaha ah khamradii baaba ka soo uraysaba ya istinkaahu waa alabu nukha ah. alabu nukha weeyo ur inaad yani waxa weeye kaaga yimaado wey ama ur ka raad urkiisu kusoo gaadho ayib wlstinkaah iyadana waa si sidoo kale waa ruuxa khamradu waa ka uraysaa sax laakiin khamrada see buu ku cabay ya maadaama aan taa lahaynin wax kalena stana suuroobi karaan ixtimaal ah in lagu qasbaaba dhici karta soo ma maadaama ixtimaalkaasi meesha geli karo waa shubha ya wlxuduudu tudra'u bishubahaat ayb ah. shubahaadkaasi waa ku filan tahay marka inay ruuxan xadda ka baajiso soo garan maysaan maacis markuu nabiga u yimid oo waa zinaysta rasuulka ilaahay ya nabigu markiiba xadka kuma bilaabin soo ma garaaca ma dhihin markiiba jeel lama dhihin laakiin waxoogaa waa la yar warwareejiyey war maacisow amaadan galma samayninoo uun aad taataabatay maya maya maya rasuul ilaahi ya waramaad un dhunkatay maya maya waxaas ma jiro warama warama warama sidii loo waday waa la kari waaya wax walba soo dhaaftay markii dambe isaga jeesaday nebi sal la alay haddana horey ka soo gal haddana isaga jeeso haddana xag ka soo gal haddana ka jeeso haddana xag ka soo gal waa la kari waaya maxaa iiga wareegaysanaysaa buu leeyahy ma idaayiris khalaas meel laga maray markaa male sooma laakiin intii hore nabigu muxuu isku dayey inuu shubha loo helo xadda lagaga baajiyo shareecadu waa saas saas daraaddeed baasha unuun seeftan uun galka ka siibane uun dadka la saarahayo ee la shareecadii baa la fulinahayaa wax shareecadu taqaano maaha wakhtigii nebiga haddaad u fiirsadaan xilligiisi xilliga khulafaa uraashidiin dadka la xaday ya waa tiro kooban sababtu maxay tahay mujtamacu waa ficnaa ficlan laakiin macnaheedu waxa weeyaan xuduuddani wax bannaanka isa soo dhigay baa inta badan u taalla sida haalibka hada billahi tawfiiq sal allahuma slm wbaaraka cala nabiyina mxamed ala ali w sabi slm